bismi illaahi araxmaan araxiim casharkeena wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol siddeetan iyo saddex oo suurat lbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenna aayadii ugu dambeeyey mucaamaladii oo deynka lagu mucaamaloonayey iyo axkaamteedii ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo soo sheegay oo aayaddu dheereeday oo aayadaha qur-aanka uu dheereeday ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay in deynka la qoro markhaatina loo sameeyo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo warramay marka ilaahay wuxuuri subxaanahu watacaala alla ka cabsadowdha ilaahay amarkiisa iyo nahyigiisa alla waxau idin barayaa umuurtiinna masaalixdeeda ayaa ilaahay subxaanahu watacaala idin barayaa allahna subxaana wa tacaala shay kasta kiiku cilmi weeye hadda waxaa weeye isla xukunkaas ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noogaga warramayaa ase yeeshee waxa weeye xukunkaas oo loogaga warramaayo dadku markay musaafiriin ay noqdaan isla markaasina ay doonayaan inay deyn kala qaataan wasiiqana ay sameeyaan ay doonayaan wax lagu kalsoon yahay wixii ay markaasi samayn lahaayeen ayaa ilaahay halkaa nooga warramayaa maxaa yeele aayadda hore waxay yeedhay ayagoo muqiimiin yahay oo la negi yahay oo aan safar lagu jirin dilma la kala qaadanayo wasiiqada la samaynaayo ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay hadda markii waxaaweeye safar la noqdo ayaa ilaahay noogaga warramayaa wa in kuntum haddii aad ahaataan owdha ilaahi subxaanahu watacaala calaa safarin safar korkiisa aad ahaataan walam tajidii aydaan helayna kaatiban kaatib wax qorana aydaan helayna fa rihaanu rahanyaalo ayuu ilaahay rihaantaasoo maqbuulata la kala qabloonayo ayaa tastawsiquuna bihaa isoo qadaraad ku kalsoonaanaysiin ilaahay wuxuuli subxaana wa tacaala wain kuntum haddaad ahaataan muuminiina wacalaa safarin safar korkiisa macnaha ay musaafiriinayo iyo kuwa safraayo haddaad ahaatiin watadaayantum ayaa meesha ku jirta waxnaad kala daysanaysiin dadkii waxaa ayagoo safar ku jira isla markaasina doonaya inay wax kala deynsadaan wixii wasiiqo ahay oo doonkaas loogu kalsoonaanay oy samaynayeen baa ilaahay nooga warramaya marka ilaahay buuri markaa safar ahaatiinow dha ilaahay walam tajiduu aydaan helayna kaatiban mid wax qoraw dha ilaahay marka waxaa weeye mid wax qorana lama haayo oo doonkii ajashiisa iyo casadkiisu qora faruhaanun ama faruhunun rahanyaalo ayuu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala ruhaantaasoo maqbuulatunowda ilaahay la qibloonaayo oo waxa weeye markaasi ninkii daynka bixinaayey oo daayinka ahay uu qaadanayo ayaa tastawsiquuna biahay soo qadaad ku kalsoonaanaysiin marka hadda meeshaan waxaa ilaahay subxaanah wa tacaala haddaad musaafiriin tihiin kaatibna aydan marayna deen oo waxaa weeye aad kala qaadanaysiin waxaa weeye rihaan ayaad maaragtaya kala qaadanaysiinow dhah ilaahi subxaanau watacaala oo waxaa laga qaadanaya midka waxaa weeye madiinkaahoo daynka qaadanaya waxaana qaadanaya midka waxaa weeye daa'inkaahoo daynka bixinaaya taas ayaa waxaa laga dhigayaa layidhi wasiiqo lagu kalsoon yahay laakiin sunnadu waxay caddaysay rihanku inuu bannaan yahay markii xalab la joogo oodan negi yahay oo aan safar lagu jirin in rahan la kala qaado karo oo waxa weeye labada ruuxood wax kala daynsanaysa in waxa weeye rahan ay isu dhigaan inay bannaan tahay sunnada ayaa caddaysay kutubta fiqigana ay ku tahay marka hadda waxa weeye waxaa laga warramayaa markaan aayaddan waxaa looga warramay xaalad markaas jirta oo ixtiyaajadu ay kusii xoog badnaaday laakiin hadda waxaa ilaahay wa tacaala uu caddaynayaa in haddii waxa weeye la safraayo deyna la kala qaadanaayo kaatibna aan la helaynin in markaasi ruhaan la kala qaadanaayo marka haddana waxa weeye kaatib wujuudkiisaa la yidhi waa weeye qaydkaas isagane oo hadda waxa weeye lagu qaydaayo aayadda horaa la yidhi waxaa la yidhi maaragtay kalsoonida waxa weeye isaga lagu qabo ayaa ashad haaliye ee hadda waxa weeye aayadda hore laftirkeeda haddii waxa weeye kaatib ousan jirin kaatib la-aantiisa rahan la kala qaato iloo xalaf la yahay xataa way bannaan tahay ee waxa weeye kaatibka waxa loo samaynaayo waxa weeye kaatibka kalsoonidaa kusii xoog badan mar haddii daynkii la qoraayo marka hadda marka ilaahi uu leeyahay fa maqbuulatun maqbuulantaas waayo markaasi waxaa la yidhi ay faa'iideynaysaa ishtiraaqu weeye wey rahni wey inay shardi tahay raanka in la qabloodo inay shardi tahay wey oo markaasi waxa weeye oo ku kaaftoomokaas ruuxa murtadinkaa wey ama wakiilkiisa oo waxa weeye raahinka oo uga kaaftoomo haddii waxa weeye qabli ou dhaco fain amina hadday aaminow dha ilaahay bacdukum barkiin baclan barka kale hadday aamino oo waxa weeye daa'imkii madiinki waxa weeye uu aamino oo xaqiisa uu aamino waxa weeye wax rahanana uusan ka qaadan fa in amina hadday aaminowna ilaahay bacdukum barkiin bacdan barka kale oo waxa weeye rahan aan la kala qaadan falyu-addiha gutowdha ilaahay alladii midka u'tumina la aaminay oo madiinkiya amaanatay ammaanadiisa ha ilaahay ammaanadiisuna waxa weeye deynkaas la siinaayo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala fain amina hadday aaminowdha ilaahay bacdukum barkiin bacdan barka kale oo waxa weeye ninkan deynka bixinaaya ninkuu deynka siinaayo xaqiisa uu aamino oo wax markaasi waxa weeye raana uusan ka qaadin alla wuxuu yihi falyu'addiha gutowdha ilaahay alladii midka mina la aaminay ammaanatay ammaanadiisa ha oo deynkii la siiyey mar haddii aan rahan laga qaadin waa inay amaanadu ay gutaa oo sidii loo siiyo markaasi waa inay u bixiyaa waliyataqi llaaha dha allaha ka cabsado rabbow rabbigiis ah waliyataqi llaaha allaha ka cabsadow dha ilaahay subxaana wa tacaala rabbow rabbigiis ah oo daynkaas ajibiisa ah, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha wada cabsado oo waxa weeye khiyaano uusan samaynin walaa taktumuuha qarinaw dha ilaahay ashahaadata markhaatiga ha qarinaw dha waayo dadkii wax ka markhaati kacay markii hadda markhaatigii soo ooga la yidhaahdo waxaa laga doonayaa inaysan markhaatigaas qarin weye markaasuu dha ilaahay walaa taktumuuha qarina ashahaadata markhaatigaha qarinow dha ilaahay idaa duciytum liiqaamatiha weye markii laydinkugu yeeray inaad soo oogtaan waman yaktumhaa ruuxa qariya markhaatigaasowdha ilaahay oo waxau ka markhaati ahay qarya fa innahu kaasiyowdha ilaahay aasimun mid ou dembaabayo weeye qalbigu qalbigiisu waman yatumaa riba qaryowna ilaahay shahaadada qarya fa inahu mankaasowdha ilaahay aasimun mid ou dembaabayo weeye qalbigu qalbigiisa ou dimbaabaayo hadda qalbiga ayaa dikriga lagu khafisaa yidhi maxaa yeele waxa saas lagu khafifaayo qalbigu waxaa la yidhi waa maxalu shahaada layidhi shahaadada maxalkeeda wey maxalkii markhaatidu uu fariisanayo weeye haddana waxaa weeye wayanahu idaa asimaa yidhi qalbiga hadday dimbaabaa la yidhi tabicahu gayru geyrkiis waa raacayaa markaasaa waxaa weeye qalbigi waa la ciqaabayaa geyrkiisna waxaa weeye waa la ciqaabayaa marka qalbiga wax walba ayaa ka xugunsamo oo waxa weeye waxa laga socdo ayaa qalbiga ah maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiskii waatau dhahay alaa wa ina fil jasadi mudqatan ou dhahay jasadka waxaa ku sugan ou dhahay nabiga calayhi salaatu wasalaam cadyar ayaa ku sugan idaa salixa salixaljasadu kulluhu yow dhahay hadday suubato mulqadaasu jirkoo dha waa suubanayaa wa idaa fasadad fasada aljasadu kulluhu yow dhahay hadday maaragtay ayadu fadane jirkoo dhan waa fasaadayaa marka waxaa weeye qalbigu waxa weeye waa raye waxaana culimmadu yidhaahdaan idaa salaxa alamiiru salaxat idaa salaxa alamiiru salaxat iraciyatu marka waxaa weeye amiirkii dhamaay oo jirka waaye qalbigu wallaahu allow dha ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad camal falaysaan caliimun alcilmiga weeye ilaahay waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahay wax alla ka qarsoon ma jiro qof walba waxaa weeye wuxuu u qaaday iyo wuxuu markhaati ka naqday waa inuu fuliyaa sidii waxaa u qaaday waa inuu fuliyaa hawdha ilaahay marka hadda ileebaan wuxuu ku khatimay alla inuu caalim ku yahay wax kasta oo waxa weeye la camal falaayo gayr ajille ayaa halkaan ilaahay noogu sheegayaa oo waxa weeye markaasi cilmiga ilaahay ah alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala tacaala lilaahi alla waxaa u sugnaaday maa makhluuq fi samaawaati samaawaadka ku sugan iyo wamaa makhluuq fil arli arlada ku sugan wain tubduu haddii aad muujisaan owdha ilaahay maa fii anfusikum waxa naftiinna ku sugan ow ambase tukfuuha aad qarisaan yuxaasibkum alla waa idinku xisaabayaa bihi maagaas allahu allaahu dha ilaahay fayakfiru alla waa u dhaafayaa liman yasharcuu doonaya inuu u dhaafo wa yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxuu doonaya inuu cadaabo wallahu allana ayuu dhahay ilaahi subxaana wa tacaala calaa kulli shayin shay la kulligiisa allii kara weeye oo waxaa ka mida muxaasabadiinaas iyo jaasintiinaas aya aayaddan ilaahi subxaanau wa tacaala waxa uu noogaga warramayaa ilaahay sida ugu ballaaran yahay iyo milkiga rabbiga subxaanahu wala leeyahay lilaahi alla waxaa u sugnaaday ba ilaahay maa makluuq fi samaawaatka ku sugan iyo walarli arlada kan ku sugan maadu waxay ku dhacdaa halayidhi waxyarayidhi caaqilka laakiin waxaa weeye waa laysa qalibayaa oo waxaa weeye caaqilka iyo hayru caaqilka hayru caaqilka ayaa badan ayaa layidhi waxaan caqliga lahaynaa badan marka waxaa weeye isagaa la qalibay likasrati yaa layidhi iyo wamaa ayuu subxaanahu watacaala makluuq fil arli arlada ku sugan oo ilaahay waxauusa leeyahay min khalqan waa abiidan weeye ilaahay isaga ayaa milkiya isaga ayaa abuuray isaga ayay mkiisi yihiin marka aayaddaana saan horuu soo sheegnay aayadda haddaynu ka soo baxna ayay daliil yidhi haddana ilaahay wuxu yidhi subxaanau wa tacaala wain tubduu haddaad musaanowdha ilaahay maa fii anfusikum waxa naftiina ku sugan oo xumaan iyo xumaantaas oo loo qasda ah aayaddan insha allahu tacaala gadaalaan ku sheegaynaa waxaa weeye qaybtaan hadda ugu dambaysaahu waxa weeye waa mansuukhaa la yidhi ilaahay wuxuu subxaanahu wa tacaala wain tubduu haddaad muujisaan ow dha ilaahi maa fii anfusikum waxa naftiina ku sugan oo xumaanta aad u qasadeen haddaad muujisiin ow dha ilaahi ow ambase tukfuwa aad qarisaan ow dha ilaahi oo waxa weeye qalbigiina aad ku qarisaan yuxaasibkum alla waa idinku xisaabayaa bihi kaas ayuu dhahay allahu alle yuxaasibkum ullahu alla waa idinku xisaabayaa bihi kaas ayuu dhahay ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa naftiina aad ku qariseen oo xumaanta iyo waxaad muujiseenba maalinta qiyaamo ayaa ilaahay subxaana wa tacaala idinku xisaabowdha alla subxaana wa tacaala ilahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala markii xisaabku ou dhacone fayakfiru alla waa u dhaafayaa liman yashaau ruuxuu doonayo inuu u dhaafo wayucadibu yucadibu alla waa cadaabayaa man yashaau ruuxu u doono inuu cadaabo ilaahay waa cadaabaya subxaana wa tacaala waxaa kaloo meeshaan la akriyaa fayakfir liman yashaau wayucadim man yashaa waa la akriyaa oo waxa weeye labadaa ficil waaal waa la jasmiyaa markaas la jasmiya waxaa weeye waxaa weye waxay ku cadfan tahay jawaabu shardiga weeye markaas marka sidaasay noqonaysaa fayakfiru nafsa huwa ayaa lasoo qadirayaa oo waxa weeye fayakfir alla u dhaafay ayay noqonaysaa markii la jasmiyo liman yashaa ruuxa uu doonaayo wayucadib alla cadaabe ma yashaa wiil ou doonayo sidaasay noqonaysaa laakiin hadda waxaa weye icraab waa leh wallahu allawna ilaahi subxaanau wa tacaala calaa kulli shayin arka kulligiisowna ilaahay ma maallihi kara weye ilaahay subxaanau wa tacaala wax walba qaad ku yaha oo waxaa ilaahay ka waramaya addoomanka waxaa weeye inuu maarat qofna waxa weeye alla subxaanau wa tacaala maqfiro uu ku jaasiyo qofna waxa weeye cadaab uu ku jaasiyo ilaahay wax walba awood uu leeyahay maxaa yeela ilaahay waxau dhahay khayra maa yashaau yacduu maa yashaau aamana rasuulu rasuulku waa rumeeyow dha ilaahay bimaakii unzila la dejiyey ilayhi isaga loo soo dejiyey min rabbihi xagga rabbiis looga soo dejiyey oo qur-aankaasa waalmu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeenow dha ilaahay kullun kulla arkow dha ilaahay aamana waa rumeeyey billaahi alla ayuu rumeeyey iyo wa malaa'ikatii ilaahay malaa'igtiisa iyo war kutubihi ilaahay kutubtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa qaa'iliina xaal idinkuwa ku qowlaayowna ilaahay laa nufariqu kala geyn mayno beyna axadin axad beynkiisa oo min rusulihi ilaahay rusushiisa ka mida oo bacdina rumaymayno bacdina gooni maynee waxa weeye waanu wada rumaynaynaa sidii yahuudiya nasaara ay sameeyeen ma yeelayna anagu wa qaaluu waxay yidhaahdeen ow dhah ilaahay nabiga calayhi salaatu salaam iyo mu'miniintu samicnaa waanu maqalnay waxa markaasina la amraayo simaaca qabooda ayaanu ku maqalnay waadacnaa waana adeecnay cufraanaka nasaluka alla waxaanu ku su-aalanaynaa cufraanaka dhaafidaada ayaanu ku su-aalanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow weyleyka xaggaaga ayaa almasiiru marjicaada meesha loo noqonaayo marka hadda aayaddan iyo aayadda ku xigtaba intaanan u gelin waxaa maaragtay ay leeyihiin aayadaha labada aayadood oo suuratulbaqara u dambaysa falaa'il gooriya oo khaas ayay iska leeyihiin xadiis waxaa weeye imaamu muslim uu weriyey oo laga weriyey abu mascuud alansaari ayaa waxa uu yihi saxaabigaasu rasuulka ilaahi ayaa wuxuu dhahay sala allahu calayhi wasalama man qara'ahaa ruuxi akriyou ah dhahay man qara'a ruuxi akriyaan ah dhihi dhahay haataynil aayatayni labadan aayadood oo kuwaana qofka ahriya aakhira suura aakhira suurat lbaqara oo suuratulbaqara aakhirkeeda katataahu way kaafinayaan buu dhahay rasuulka calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi qofkii akhriyow dhahay labadan aayadood oo suuratulbaqara aakhirkeeda way kaafinayaan marka hadda way kaafinayaantaas uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa la ysku khilaafay oo waxaa la yidhi waxay ka kaafinayaana laga wadaa qiyaamuleyl ayay ka kaafinayaan oo qofka waxa weeye marka uu seexanayo labadan aayadood akriyey qof waxuu markaasi la sawow yahay habeenkan qiyaamuleil u kacay ayuu la sawow yahay luula jeedaa lihi sida hadda maaragtay waa laga weriyey ibnu cumar waa u dhahay ibnu cumar nabiga calayhi salaam samictu nabiya sala allahu calayhi wasalama nabiga ayaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo anzala allaahu calaya aayatayni min kunuusi iljannati ilaahay wuxuu igu soo dejiye laba aayadood oo kaydka jannada ka mid a khatama bihimaa suurata albaqara oo ilaahay subxaanahu watacaala uu ku khatimay suurat lbaqara uu ku khatimay man qara'ahumaa ruuxi akriyow dhahay nabigu bacda alcishaai cishaa ba'digiisa marateyni laba mar akhriya ajza'ataahu way u an qiyaami leyli habeenka qumitaankiisa marka xadiidkan oo ibnu cumar ayaa wuxuu caddaynayaa qiyaamuleylka inay markaasi ka kaafinayaan waxaana weeyu dhahay nabigu aamana rasuulu ilaa aakhiri suurati suuradda aakhirkeed inta laga gaaraayo xadiiskaasaa marka waxa weeye qiyaamuleelkay ka kaafinayaan xadiiskaas ayaa caddaynayo si sariixa ku caddaynaayo oo waxa weeye ibnu cumar uu iska leeyahay marka waxaa kaloo la yidhi waxay ka kaafinayaan sharta shaydaankay ka kaafinayaan falaa yakuunu calayhi wey markaasi suldaanun waaweeye shaydaanku waxaweeye diran ku lahaa maayo kuma dirmi karaayo qofkaan waxaweeye labadaa aayadood haddou akhristo weliba waxaa la rabaa inuu akhristo markii waxa weeye ay sariirtiisa ku jiirto oo waxa weeye markaa uu hurdaayo waxaana loo baahan yahay markii waxaweeye ou akhristo aayadahan iyo wixii kaleo werdiyo bacdigooda inuusan hadlin maxaa yeelay werdi adigoo akhristay haddaad bacdiyeed aada hadasho hadalkaas werdigaas waa buhinayaa marka inaad ku celiso ayaa la doonayaa marka hadda suuraddan waxaa lagu khatimaa la yidhi labadan aayadood ayaa lagu khatimay maxaa yeela waxaa maaragtay suuraddan lagu addeeyey fardu salaad salaada faralnimadeeda iyo zikada faralnimadeeda iyo soonka faralnimadiisa iyo xajka faralnimadiisa iyo dalaaqa iyo iilihii iyo xaydki iyo jihaadki iyo maaragtay qisasul ambiyaai marka waxaa munaasal noqday baa la yidhi in lagu sheego suuradda tan aakhirkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta inay waxa maaragtay suuraddaa lagu soo sheegay oo axkaana ah dhammaantooda inay rumeeyeen in lagu sheego ayaa munaasab noqotaa layidhi markaasuu dhah ilaahi subxaanahu watacaala aamana rasuulu rasuulku waa rumeeyey dha ilaahay kii unzila la dejiyey ilayhi isaga xaggiisa min rabbii xagga rabbigiisa looga soo dejiyey waalmu'minuuna mu'miniintuna way rumeeyeenow dha ilaahay kullun kulla arkow dha ilaahay kulluntu waxaa weeye tamriintaanu mudaafu ilayhi ayay bedel ka tahay kulum ayaa markaasi taxriimtaan bedel ka tahay aamana billaahi ilaahay ayuu rumeeyey iyo wa malaa'ikati ilaahay malaa'igtiisa iyo wa kutubihi ilaahay kutubtiisa iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa malaa'igta alla sida ay tahay mar kalaan tafsiilinaynaa iyo kutubta ilaahay uu soo diray dhammaanteeda munazalada iyo rususha ilaahay yaquuluuna waxayna ku qobolayaan laa nufariqu ma kala geynayno beyna axadin axad beynkiisa oo min rusulihi ilaahay rusushiisa ka mida oo qaarna ma rumaynayno qaarna ma beeninayno sida waxaaweye yahuudiya nasaara ay sameeyeen maxaa yeele yahuud waxay beeniyeen nabiyullaahi ciisa nasaarana waxay beeniyeen nabiyullaahi muusa ayay beeniyeen marka haddana waxaa weeye labadooda wada jirane rasuulkeeday beeniyeen waqaaluu waxay yidhaahdeen owda ilaahay mu'miniintu samicnaa waanu maqalnay waxa ilaahay uuna amraayo simaaca qabooyin aqbal ayaanu ku maqalnay leeyihiin waadacnaa waanu adeecnay gufraanaka ayay yidhaahdeen nas'aluka allah waxaanu ku su-aalanaynaa gufraanaka dhaafidaada ayaan ku su-aalanaynaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow weylayka adiga xaggaaga ayaana almasiiru marjicu ahaaday meesha loo noqonaayo oo waxa weeye ma'waha khalaa'iqda ay tahay oo qiyaamo markii la tago la isjaasinaayo ilaahay ow adiga xaggaada weeye laa yukallifu llahu alla mashaqayn maayo oo ilaahay kallifi maayo nafsa naf ilaa wuscahaa daaqadeeda mooye lahaa nafta waxaa u sugnaadowdha ilaahay maa kasabad waxay kasbato ayaa u sugnaadoo khayr howdha ilaahay wa calayhaa waxaa nafta korkeeda ahaaday maktasabad waxay kasbato oo shara howdha ilaahay wa qaaluu usoo qadira mu'miniintu waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tu-aakhidnaa ha noo qabanin in nasiinaa haddii aanu halmaanno ow ambase akhda'naa aan gefno rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay yidhaahdeen walaa taxmil calaynaa korkayna ha ku xambaarin isran culaysa ku xambaarin kamaa sidii xamalta waa adigu xambaartay cala aladiina kuwii min qablinaa annaga hortayna ahaaday rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow walaa taxamilnaa ha nagu xambaarin maa shay laa daaqata quwa lanaa annaga noogu sugnaanin bihi maaga wacfu cannaa ilaahow nacafi ee dunuubtayna fir wafir lanaa ilaahw noo dhaaf warxamnaa ilaahow noo naxariiso anta adigu mowlaanaa mowlahayniyaa tahay sayidkayna umuurtayna tawelinaay ayaa tahay fansurnaa ilaahay nuuga gargaar cala alqowmi alkaafiriina oo kaafiriinta ahaayeen marka hadda aayaddaan intaanan u gelin waxaa la yidhi markay soo degtay aayaddu waxaa weeye aayadda haddaynu ka soo baxno aamana rasuul ka horaysay markay soo degtay oo lilaahi maa fi samaawaati waxaa la yidhi mu'miniinta ayaa waxaa weeye way sheegteen baa layidhi oo waxay ka sheegteen baa la yidhi waswaaska qalbiga ka gelaaya waxaana dhibay baa layidhi in waswaaskaas qalbiga ka gelaya loo xisaabo markaasaa waxaa soo degay baa layidhi aayadda laa yukallifullaahu ayaa soo degtaa layidhi marka hadda aayadda hore waxaa ilaahay subxaanahu watacaala uga warramaayey qofka wixii qalbiga ou geliyo oo qalbigiisa ou geliyo xumaana oo ficil uusan ku samayn qowlna uusan ku samaynin in loo xisaabaayo wixii markaasi waxa weeye uu la jahrane ayaguna kadalika in loo xisaabaayo marka taasna waxa weeye waxa markaasi qalbiga ku soo dhacayo oo khawaatirta ah waxa weeye bani aadamku awood uma laha inuu iska daafaco awood uma laha oo waxay ka baxsan tahay daaqada oo basharka ayay ka baxsan tahay marka waxa weeye asxaabtu markaasi waxa weeye arrintaas rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay uga sheegteen baa la yidhi markaas markay uga sheegteen waxa weeye axaadiis soo degtay ayaa jirta oo nabiga alayhi salaatu salaam axaadiisa uga warramayaa jirta an lahay axaadiis looga warrama ayaa jirta aayaddaas oo waxa weeye asxaabta nabiga markay yimaadeen calayhi salaatu wasalaam ayagoo markaasi tawaalucsan ayay jilbaha ku fadhiisteen markaasay waxay yidhaahdeen rasuul allow waxaa maaragtaya ah, annagana la ku farad yeela salaad iyo soon iyo zako iyo xaj waxyaabahaasna waana awoodnaa laakiin aayaddan annagu ma awoodna yidhaahdeen markaasuu dhahay nabiga calayhi salaatusalaam ma waxaad leedihiin dhahay sida maaragtay yahuud ay dhaheen oo waxa weeye eh, samicnaa wa asayna bal dhaha waxa weeye samicnaa wa abacnaa dhaha marka waxaa weeye sida ayay markaasay ku tageen baa layidhi markii ay akriyeen oy aayaddan carabkooda uu ku laylismay ayaa waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala iltrigeeda amba dabaadigeeda wuxuu soo dejiyey aayadda tan ayadoo xukunkaas laga joojinaayo mu'miniinta marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa yukallifu llaahu alla ma mashaqaynaayo ma kallafaayowdha ilaahay nafsa nafowdha ilaahay ilaa wascaha daaqadeeda mooye nafku maayo waxaa weeye ilaa wixii ay kari karaysa mahe lahaa nafta waxaa u sugnaadayba ilaahay maa kasabad waxay kasbato oo khayr ayaa usugnaaday sugnaaday weeye oy sababiisa helaysaa wa calayhaa nafta waxaa korkeeda cadaadu bararaysaa yidhiisaa maktasabad waxay kasbato oo shara weeye waxaa weeye qofna qof kale dembigeeda loo qaban maayo waxaysan kasbanin ma loo qaban maayo wax waswaasoo qalbiga ka ma loo qaban maayo rabbanaa waquulu waa ku qadari kartaa ama hada aayadda hore loo socodsiiyo oo waxay yidhaahdeen yidhaahdeentii laga wado waquuluu dhaha aa ku qadaran rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow laa tu'aakhidnaa ha noo qabanin oo ilaahay ciqaab ha nooga qabanin in nasinaa haddaan halmaano ilaahay ciqaab ha nooga qabanin nisyaankaas oo ambase akhda'naa aan gifno oo sida tawaabkaa aan ka tagno sida tawaabkaa weeye marka waxaa weeye sidaas ayaa maaragtay ilaahay uu ugu dhaafayo umatul maxamed arrintaas waa laga rafciyaa layidhi sida xadiisku ku sugnaaday maxaa yeele nabigeena waxau dhahay in allaha tajaawaza lii can ummati alkhada wanisyaan wama sugriyuu calayhi ummadayda ilaahay waa ugu dhaafay gefka iyo nisyaanka wixii lagu ifraaho ilaa wax yaroo laysudnooda maayne sida maaragtay dilka iyo zinadoo kale ayada ifraan laguma yeelo rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow dhaha ayuu dha ilaahay walaa taxmil calaynaa korkayna ha ku xambaarin ifran culays oo waxa weeye xamligiisu aynugu culus yahay kamaa sidii xamiltahu adugu xambaartay cala aladiina kuwii min qablinaa annaga hortayna ahaaday ee reer banuu israa'iila oo waxa weeye towbadeedu inay naftooda dilaan ay heeday maalka rubuc inay bixiyaan ay heeday zekada inay meesha mawducu nijaaso ay geeyaan heed meelaan kaniisayn salaad ugu ansixaynin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow walaa maaha nagu xambaarin maa shay laa daaqata quyo lanaa annaga ina noogu sugaan bihi maagaasoo takaaliif iyo dala ah wacfu cannaa ilaahay nacafi sidaas dhahowna ilaahay wakfir lanaa ilaahow noo dhaaf warxamnaa ilaahow noo naxariiso anta adigu mawlaanaa sayidkayna yaa tahay umuurtayna kii tawalinaaye fanfirnaa nooga gargaar cala alqoomi qoomki alkaafiriina oo kaafiriinta ahay oo xujo aanu ku ognoon ka qaalib noqono dagaalka iyo wax kastaba maxaa yeela mawlaha sha'nigiisa waxaa ka mid a ah, inuu mawaalidiisa uu iska leeyahay u gargaarayo cadowgoo gargaaro xadiis waxaa soo arooray markay soo degto aayaddan oo rasuulkeenna afriya calayhi salaatu wasalaam waxaa nabiga loo dhahayay kelimo kasta ciribteeda qad facaltu ayaa loo dhahaya waa idin yeela ayaa loo dhahay marka waxaa weeye suuraddii suuratulbaqara heeday halkaas ayuu maaragtay ku dhammaatay casharkeennana waxaa weeye intaas ayuu ku ogyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu bismi illahi raxmaan raxiim suuratu aala cimraan aala cimraan suuraddii lagu magacaabay madaniyatu madiinay ku soo degtay wa aayaatuhaa aadaheeduna mi'ataani laba boqol weeye waxay noqonaysaa suuraddaanu saddex kun iyo afartan iyo shan kelimay noqonaysaa ha la yidhi toban iyo lix kun iyo maaragtay ah, toban iyo lix kun iyo maaragtay ah, soddon ayay noqonaysaa layidhi oo xarafaa layidhi marka hadda suuradda aynu meeshaan ka gelayno waa suuraddii saddexaad oo qur-aanka ka mid aheeday waxaana la yidhaahdaa suuratu aala cimraan ayaa la yidhaahha marka hadda suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu aala cimraan ayaa lagu magacaabay waxaa loogu magacaabay qaacido la yidhaahdo weeye min baabi tasmiyati lkulli biismi bacdihi calaa caadati illaahi tacaala fii kitaabih marka suuraddaana waa suurad madaniya waxaa looga warramayaa tashriicaad ayaa looga warramayaa waxayna soo degtay hisada bacdiyeeda ayay soo degtaa la yidhi ee maaragtaya sidaas ayaa markaasaa la leeyahay markaa suuraddatan waxaa looga warramayaa mar hadday tahay suurad madaniya waxaa looga waramayaa tashriicaad ayaa looga waramayaa sida hadda waxaa weeye suuraddaynu ka soo baxnay oo suuratulbaqara heeday sida tashriicaadka waxyaabaha la jidaynaayo oo axkaamta sida loogaga warramayey ayaa suuraddan ayagana axkaam looga warramayaa oo jihaad ayaa looga warrami doonaa axkaam kaleentood ayaa loogaga warramayaa suuradda tan marka hadda waxaa weeye aala cimraanka kan ayaa waxaa weeye laysku khilaafay laakiin sida raajixa waxaa weeye maryamo binti cimraan iyo aabbaheed ayaa loola jeedaa oo waxa weeye iyo markaasi wiilkeedu ciise ahay maxaa yeele sidaas waxay u raajix u tahay baa la yidhi ayaga ayaa qisadooda lagu sheegayaa bacd alculamaai baa waxay yidhaahdeen muraadka aala cimraankan loola jeedo waxa weeye nabiyullaahi muuse iyo haaruun ayaa loola jeedaa aabbahood aalkuna wuxuu noqonayaa muuse iyo haaruun ayuu noqonayaa laakiin sida ugu dhow oo waxaa weeye ugu raajaxsan waa in loola jeedo maryamo iyo maaragtay aabbaheed iyo wiilkeeda in loola jeedo sidaas ayaa maaragtay raajax maxaa yeele hadda waxa weeye labadan qiso waa kala fog yihiin labadan cimraan oo midna nabiyullaahi muuse uu dhalay midna uu dhalay maryamo uu dhalay waxa weeye waktigooda aad iyo aad ayuu kala fogay baa la yidhi oo waxaa u dhexaysaa la yidhi kun iyo siddeed boqol oo sano ayaa u dhexaysaa yidhi marka haddaa ilaahay subxaanahu wa tacaala suuradda ayuu nooga warramayaa saa uruu sheegnana waxaa weeye suuraddii saddexaad oo maaragtay qur-aanka weeye bismi illaahi araxmaan araxiim aliflaamiim allahu aclamu bimuraadihi bidalika alifkaas iyo laamkaas iyo miimkaas muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku cilmi leh waxaynu ku soo sheegnay suurat lbaqara ayaynu kusoo sheegnay oo alislaamiin waxa weeye xuruufta noocaas oo xuruufulhijaayiga waxaanu uga soo baxnay oonu ku soo sheegnay oon ku jamcinay bilowgii waxa weeye suuratulbaqara ayaanu maaragta kusoo sheegnay marka hadda suuraddan intaana u gelin waxay iska leedahay fadiilo ayay iska leedahayo xadiis waxaa soo arooray ah suuraddaani ammaan ayay tahayo waxaa weeye adeesooyinka ayuu markaasi ammaan ka tahayoo waxaa la sheegay qofku suuraddan akhrista inuu markaasi ka nabadgelayo adeesooyinka haddana waxaa weeye faqiirkana kanziyay u tahay baa yidhi marka hadda qofkii suuraddan waxaa layidhi akhriya gaar ahaan aayadaha ugu dambeeya oo ina fii khalqi samaawaati walardi ilaa aakhiriha akhriya waxaa la yidhi maaragtay weliba aakhiruleylka akhriyaa yidhi waxa uu iska leeyahaa la yidhi qof waxaa weeye habeenka o dhan qiyaamuleyl u taagnaay laakiin insha allahu tacaala fallaa-isheeda waxaan ku sheegi doonaa inta markaasi noogaga hartay suuradda aakhirkeeda bismi illaahi araxmaan raxiim aliflaamim allahu aclam bimuraadihim bidaalika alifkaasi laamkaasi miimkaasi muraadka loola jeedo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa ku cilmi leh sidaas waxaa weeye madhabtii salafka weeye waxyaabaha mutashaabiha in ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmigooda loo bandhigo sidaas ayaa waxaa weeye salafu saalix ay ku tageen marka hadda sidaasoo kale waxaa ah fawaatixu suwar weeye oo sidaas ku bilaabanaya ayaguna waa sidaasaa layidhi waxaa jirta markaasi dad oo markaasi khalafa inay markaasi ta'wiiliyeen laakiin wax meel laysla dhigay oo muctabar noqday lama arkin waxaa maaragtaya ah, cilmiga ilaahay loogu bandhigaayane haddaanu wax ka sheegno sida culimmada islaamka ay yidhaahdeen waxa weeye shay macnaha luqada carbeed lagu aqooni jiray maahan oo macno ku lahaa jiray oo markaasi luga carbeed lagu raadinaayo haddana ma ahan baa la yidhi shay markaasi yaa luga carbeed lagu raadin nabiga calayhi salaatu salaam oo bayaaniyey oo markaasi o ummadiisa u sheegay ma ahan baa la yidhi mar haddaa waxaa weeye kalaamulcarab maan lagu raadinaynin tafsiir nabigu calayhi salaatu salaam uu fasirnaan lagu raadinay waxaa markaasi wanaagsan in sidaa lagu daayo sideedaba allahu allow dhah ilaahi subxaanau wa tacaala laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alxayu allihii xaya wey ilaahi subxaanau wa tacaala oo daa'imulbaqaa alqayuumu alla mid badan weeye oo khalqigiisa maamulkooda uqumid badan wuxu yidhi subxaanau wa tacaala allahu allow dha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaq juudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alxayu alla waa kii xaya weeye xayaata oo abadiya weeye oo meelay kasoo bilaabatana aan lahayn meelay ku dhammaahaysana aan lahayn alqayuumu allaga qumud badan weeye ilaahay bitadbiiri khalqihi khalqigiisa maamulkiisa marka bal waxa weeye aayaddan uga horaysa aayada maaragtay aayaddan ku xigta waxaa weeye haddii aan hadano iyo aayado badan oo noo imaan doona saw markaan isku soo jamcinno aa la sheegay baa la yidhi waxaa nabigeenna calayhi salaatusalaam u yimi baa la yidhi wafdi oo niman la yidhahdo nasaara najraan ah nasaara najraantaasi waxay joogi jireen dhulkaa yamanay jireen waxay ahaayeen baa la yidhi lixdan nin ayay ahaayeen oo waxa weeye daa saaran oo waxa weeye rugbaan oo waxa weeye gaadiid saaran waxaa ku jiray baa layidhi afar iyo toban nin oo nimankaa sharaaftooda saddex ka mida waxay ahaayeen akaabirtooday ahaayeen oo ninka amiirkooda iyo ninka caalimko iyo ninka wasiirkooda ay ahaayeen ali oo nin maaragtay amiira iyo nin wasiira iyo nin xibriya saddexdaasaa ugu sii weynaay baa layidhi marka nimanka waxay la doodaayeen baa layidhi rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam ayay inay la doodaan oo shacniga nabiyullaahi ciise ay kula doodaan maadaama nasaare najraan masiixiin ahaayeen marka waxay kula doodayeenna waxaa weeyaa la yidhi maray leeyihiin ciisa waa ibnullaahi waa wiil ilaahay bay leeyihiin maxaa yeelay leeyihiin lam yakun lahu abun aabba ma laha sidaas ayuu waxau ibnullaahi ku yahay leeyihiin markay yidhaahdeen innahu allaah asagaaba alla ah. maxaa yeela waxa dhintay oolaynaya marna waxay yidhaahdeen innahu saalihu salaasatin saddex dexeeye weeye oo waxa weeye alle iyo markaasi iyo maaragtay iyo hooyadiis intaas ayaa markaasaa waxa weeye ilaahay isku hayleeyihin maxaa yeele saalidu salaasati wuxuu ku yahay waxay leeyihin wuxuu dhahayaa facalnaa wa khalaqnaa ayaa warkiisa waan falnay waanu abuurnay leeyahay hadduu marka waaxid ahaa lahay waxa weeye mufrad ayuu sheegilahayo facaltu wa khalaqtu ayuu dhehila ay yidhaahdeen sidaa markay nabiga calayhi salaatu salaam kula doodeen rasuulka alayhi salatusalaam wuxuu isla gudagalay baa layidhi wuxuu gudagalay baa layidhi inuu ku radinayo shubhadaas ay samaynaayaan markaasuu nab waxau dhahay ma u hoggaansan tihiin anna allaha xaynu laa yamuut ilaahay inuu yahay mid nool oo aan dhimanayn markaasay waxay nacam haa markaasuu dhahay nabigu calayhi salatusalaam ma u hugaansan tihiin ciise inuu dhimanaayo markaasay idhaha haah markaasuuna waxau dhahay ma u hoggaansan tihiin ilaahay inuu maaragtay rixmka wax ku suureeyo kayfa yashaau sidii uu doonaayo kolkaase waxay dhahan nacamha ah waxyaabo badan oo sifada allah iyo awoodda allah ayaa nabiga calayhi salaatusalaam u sheegay iyo waxa ciise uu yahay markay intaas ay qireen ayaa waxaa soo degtaa la degtaalayay suuraddatan ayaa soo degtaa degtaalayay suuraddan marka waxa weeye waxa ku tacalluqaayo adilooyinkaas waxaa weeyaa la yidhi siddeetan iyo dhowr aayadood ayaa maaragtay ku tacalluqaya oo lagu radinayaa nimanka nasaara najraanka oo waxa weeye caqiidada xun ka fahamsan nabiyullaahi ciisa marka hadda waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramaya alla waxyaabaha uu ku sifoobay oo markaasi keenaaya inaan makhluuq uusan ku sifoobi karin alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala allahu allow dha ilaahi laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye alxayu alli xaya wey ilaahi subxaana wa tacaala adaa'imu lbaqaa weeye alqayuumu alliga qumud badan weeye bitadbiiri khalqii weeye khalqigiisa maamulkiisa nazala alla waa dejiyow dha ilaahay caleyka korkaaga sayidka maxamedka aw alkitaaba kitaabka qur-aanka ayuu alla korkaaga ku soo dejiyey bilxaqi mutabisan xaala waa kii ku dhayahan kitaabkaasu bilxaqi xaq ku dhayahan oo waxyaabaha uu ka khabraayo ku run sheegaayo musadiqan xaalay yaa kii u rumaynaaya limaakii beynaya been hortiisa ahaaday oo kutuba wa anzala alla waa dejiyey dhahadana alle attawraata tawreed ayuu dejiyey iyo walinjiila injiil min qabli hor ayuu dejiyey intaan qur-aanka lasoo dejin ka hor weeye hudan haadiyeyne xaalihiin kuwa hanuuninaaya oo linnaasi dad ilaahay wuxuu subxaana wa tacaala hudantaa waa la xaalaynaya bimacnaa haadiyeyn weeye xaalihiin ayuu dhaha ilaahi subxaana watacaala kuwa hanuuninaya linaasi dadkowdha ilaahay waxaase laga wadaa qofka ayaga raaca weeye waanzala alla waa dejiyey dha haddana ilaahay alfurqaana kutubta ayuu dejiyey furqaanta meesha waxaa laga wadaa bimacna alkutub weeye kutubta waxaa weeye xaq iyo baatil iyo xalaal iyo xaaram kala saaraysay alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala markii ilaahay subxaana wa tacaala sifata sifatulkamaalka uu ku sifoobo uu ka warramay ayaa alla wuxuu yihi nazala alla waa dejiyey calayka korkaaga sayidka maxamedka ow alkitaaba kitaabka qur-aanka ayuu ku dejiyey horta waxaa ilaahay sugaaya rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam kitaabkaas qur-aanka oo lagu dejiyey inuu xaq yahay iyo sifaatka kitaabka qur aanka iska leeyahay markaas ayaa kutubta ka horaysay gaar ahaan towreed iyo injiil ayaa laga warramayaa oo ayaga ahalkoodii nabiga calayhi salaatu wasalaam ay la joogeen marka ilaahay wuxu yidhi subxaana wa tacaala nazala alla waa dejiye calayhi korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aankaa bilxaqi bacda waxaa la yidhaha baa-ulmulaabasa murtabisan xaala kii ku dheehan bilxaqi xaq ku dheehanoo oo waxa weeye run a weeye oo waxa uu ka qabraayoo dhan qur-aanku waxa weeye run ayuu ku sheegayaa haddana ilaahay wuxuu yidhi musadiqan xaala kii u rumaynaya kitaabkaasu limaakii beenaya day heertiisa ahaaday wixii isaga ka horreeyey oo kutuba ayuu u rumaynayaa waanzala alla waa dejiye u dha haddana ilaahay altawraata tawreed ayuu dejiyey iyo walinjiila injiil min qabl hor ayuu dejiyey macnaha qabla tanziili kitaabka qur-aanka ee dejintiisa ka hor ayuu dejiyey hudan haadiyeyna xaalihiin kuwa hanuuninaya oo baayida ka hanuuninaya linaasi dadka usu dadka u dha ilaahay hudan xaalihiin kuwa hanuunah ah u dha ilaahay oo linaasi dadka usugnaadan oo iska dhigi kartaa hudan xaalihiin kuwa hanuun ah oo linaasi dadka usugnaaday oo dadku waxaa weeye baahida ayagu hanuunaya waxaase weeye dadkii ayaga raaca hadda waxaa weeye tawreed iyo injiil inzaalkooda ilaahay wuxuu ka cabiray anzale ayuu ka cabiraa layidhi qur aan kale ilaahay wuxuu ka cabiraa layidhi subxaanahu wa tacaala waxuu ka cabiray nazale ayuu ka cabiray oo markaasi si tikraar la akriyo farqigaa u dhexeeyaa layidhi oo waxa weeye nazaladaas waxay keenaysaa tikraar bay keenaysaa oo waxay keenaysaa qur-aanka waxaa weeye inaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam loogu soo dejin dufcatan waaxidatan hal mar inaan lagu soo dejin oo qur-aanka isagoo munajama ama isagoo qayba oo qayb qayb loogu soo dejinaya nabigu in loogu soo dejiye horeyaana uu soo marnay qur-aanka jumlatan waaxidatan maxfuud waa looga keenay laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loogu soo dejiyey isagoo mufaraqa oo la kala geeyey labaatan iyo saddex sano ayaa nabiga lagu soo dejinaayey marka hadda waxaa diray degidda qur-aanka nazale ayaa laga cabirayo waxay keenaysaa inuu soo degay qur-aanku ee maaragtay waqtan bacda waqtin uu soo degay laakiin hadda tawreed iyo injiil anzale ayaa laga cabiray ayagu waxay keenayaan markaasi in maaragtay la soo dejiyey dafcatan waaxidatan hal mar lasoo dejiyey saasay caddaynaysaao labada labada waxa weeye tacbiir siday u kala duwan yihiin macnahaasaa ku jiraa layidhi wa anzala alla waa dejiyow dha ilaahi subxaana wa tacaalaa alfurqaana kutubta ayuu dejiye haddana ilaahay hadda marka waxaa weeye meeshaan qur-aanka iyo waxaa la sheegay iyo towreed iyo injiil waxaa ilaahay subxaana wa tacaala haddana uu sheegayaa kutubtii oo dhanna ilaahay subxaana wa tacaala waa dejiyey oo waxa weeye kutubtii xaq iyo baatil iyo xalaal iyo xaaraam kale saaraysay ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu dejiyey marka hadda waxaa weeye furqaantan oo kutubtii alla uu soo dejiye o dhan tilmaamaysa ayaa waxaa la sheegaa la yidhi markii la sheegay bacdigeeda tawreed iyo injiil iyo qur-aanka weeye waxaa markaasi loola jeeda ha yidhi ibna salanba waxaa weeye wa ansala haddii la yidhaahdo isagu maaragtay u caminto oo towreed iyo injiil iyo qur-aanka iyo wixii kaloo kutuba si waxaa weeye loo tacmiimiyo ayaa loo jeeda ha yidhi ah, marka waxay kamid noqonaysaa min cadfi lkhaas ah, min cadfi alcaam aan dhilahay cala alkhaas weeye cadfu alcaam cala alkhaasaa la yidhaah furqaantaana waxaa loola jeedaa alfaariq bayna alxaqi waalbaadili weeye ah, ee hadda qur-aanka khaas kuma ahan hadda furqaan markii la yidhahdo qur-aanka kaliya khaas kuma ahan hadda sida furqaanta qur-aanka loogu idlaaqo oo kutubkan qur-aanka la yidhaha furqaan loo dhaho waxaa lagu idlaaqahaa la yidhi calaa gayrihi min alkutub alkutuba la yidhi wixii qur-aankan keyrkiisaoo kutubane furqaan ayaga laftirkooda waa la yidhahdaa hadda marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga warramayaa sida hadda sawnazuulka aanu ku sheegaynay aayado maaragtay ah dhowr iyo siddeetan aayadooda ah. nimankii wafdiga ahayoo nasaara najraan oo ku been abuuranayay nabiyullaahi ciisa ayay ku soo degeen marka qoladaas kufaarta ayaa ilaahay ka warramaya alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowna ilaahi biaayaatillaahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyey qur-aanka iyo qayrkiisaba ina aladiina kuwa kafaruu kufriyowna ilaahay sida hadda nasaara najraankaan kasoo soo warramayne biaayaatillahi ilaahay aayaadkiisa ku kufriyow dha ilaahay subxaana wa tacaala lahum maxaa u sugnaada kuwaasow dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo shadiidun oo daranow dha ilaahay lahum maxaa u sugnaadaw dha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo shadiidun oo daran ayaa u sugnaadowdha ilaahay cadaabka waxaa layidhi markii lagu sifeeyo shadiidnimo ama aliibnimo lagu sifeeyo waxa weeye cadaabun lilkufaari weyaa leeyi waa cadaab gaalada u sugnaaday oo waxa u noqonayaa khuluudun fi naar ayuu noqonayaa laakiin cadaabka waxaa la yidhi dadka muuminiinta oo cusaada la cadaabaayo laguma sifeeyo shadiidnimo aliibnimona laguma sifeeyo qur-aanka markaad ku aragtiin cadaabun shadiidun ama cadaabun aliimun waxay arrintaasi khaas ay ku tahay gaalada ay khaas ku tahay layidhi wallaahu allow dha ilaahi subxaana wa tacaala casiizun alii qaali weeye amarkiisa oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka mancinaayo ma jira wax ka mancinaayo ma jiraanw dha ilaahay wa tacaala ayaa laga wadaa inuu wacdigiisa waciidkiisa uu oofiyo wallahu alla dha ilaahi casiizun alih qaalib weye qaalibun calaa amrii weeye falaa yamnachu shayun min injaazi wacdihi wa waciidii weeye ilaahay subxaanahu tacaala wacdigiisa waciidkiisa inuu fuliyo cid ka mance kartaay ma jirto dintiqaaminowdha ilaahay aar gudasho mid u saaxiiba weeye alle dintiqaaminowdha ilaahay alla waa mid aargooyasho u saaxiiba oo cuquubo shadiidaa ayuu ku ribayaa dadka caasiyo weeye oo waxa weeye laa yaqdiru calaa mitliha axadun weeye axad awoodi kara iyadoo kale aysan jirin maxaa yeele sida alla wax u cadaabo cid wax u cadaabi karta ma jirto weye ah, cid sida ilaahay subxaana watacaala wax u cadaabo u cadaabi karta ma jirto weye ina allaha allow dhah ilaahay subxaanah wa tacaala ina allaha alle laa yakfaa kama qarsoona calayhi korkiisa shayun sheeyow dheh ilaahay fil arli arlada ugama qarsoona walaa fi samaai samadana ugama qarsoona maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu caalim ku yahay bimaa yaqacu fil caalam weeye caalamka waxa ku dhacaaya wixii kulliya iyo wixii jus-iya ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu caalim ayuu ku yahay hadda dikriga waxaa lagu khasisaa la yidhi samada ayaa lagu khasisaa layidhi iyo arlada waxaa loogu khasisay baa layidhi xiska oo markaasi bini aadamka ama makhluuq oo dhan waxaa weeye samada iyo arlada mu gudbi karaa layidhi ee hadda macnuhu ma noqonayaan cilmiga ilaahay wuxuu munxasar uu ku yahay samaawaadka iyo arlada ayuu munxasar ku yahay la dhihi maayo ee waxa weeye annaga xiskeenna ayaan samaawaadkii arlada aan gudbi karin markaasuu dhahay alle ina allaha alla laa yakfaa kama qarsoona calayhi korkiisa shay un shay shaygaasoo kaa'inun ahaaday fi samaa'i samada fi lardi aan dhihi lahay fi lardi arlada ahaaday iyo walaa fi samaai samada marka taas waxa weeye waxay kusinaysaa sifatu lkamaal lilaahi subxaanahu watacaala ilaahay sifo kaamila inay u sugnaatay oo laa yushaarikuhaa gayruhu weeye qayrkiis uusan la wadaagsanayni haddana ilaahay wuxuuri huwa alla aladii allah weeye yusawirukum idin suuraynaaya fil arxaami riximyaalka hooyada idinku suuraynaaya kayfa yashaau sida ou doono macnaha hadda adilooyinkan oo qudrada alle iyo waxdaanida alle tusaalaynaysa waxaa lagu radinayaa hadalladii nimankii kufaarta ahay oo nasaara najaan ay yidhaahdeen macnaha waxaa la tusaayaa sifaadkan hadda alle loo sheegaayo inaan nebiyullaahi ciise aan laga helaynin oo waxaa lagu radinayaa hadalkoodii ahay waxay yidhahdeen ciise waa ilaah li'annahu yaclamu umuuray yidhaahdeen markaasaa ilaahay wuxuu ku radiyey in markaasi alla uu yahay midka shay oona arlada iyo sabab uga nabiyullaahi ciisana sidaas ma laga wadaa haddana ilaahay wuxuu yidhi huwa alla aladii allah wey yusawirukum idin suuraynaayo fil arxaami riximyaalka idinku suuraynaayo kayfa yashaau sida uu doono idinkugu suuraynaayo tan ayagana waxay xujo ku tahay baa layidhi isla ayaga hadalkay yidhaahdeen oo nabiyullaahi ciise ka sheegeen oo waxay yidhaahdeen waxaa nabiyullaahi ciise waxbuu abuuraa oo mawjiyaasha ayuu waxaa weeye ayuu nooleeyaa waxyaabahaasay yidhaahdeen markaasaa ilaahay wuxuu leeyahay alla waa midka idinku suuraynaayo riximyaalka sida uu doono sida uu doono waxa weeye ilaahay lab ayuu idinka dhigayaa dakaruu idinka dhigayaa waa idinka dhigayaa maaragtay inaas ayuu idinka dhigayaa oo guddigo idinka dhigayaa way idin caddaynayaa way idin madoobeynayaa way idin gaadinayaa way idin dheeraynayaa waxa weeye qof walba waxa weeye sifa gooniya oo qeyrkeed laygaga soocaayo ayaa ilaahay subxaanahu wa u samaynayaa laa ilaaha laa macbuuda bixaqin lwujuudi alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa alla mooye alihi alcasiisu oo qaalibkahay alxakiimu oo fal suubanay wuxuu sancaynaayo alla wuxuu yihi haddana subxaana wa tacaala laa ilaaha ilaa huwa ayuudha ilaahay laa ilaaha laa macbuuda bixaqin lwujuudi weeye alla xaq lagu caabudo koonka ma ahan ilaa huwa allahaas mooyaane alihi alcasiisu oo qaalibkahay fii mulkihi weeye ilaahay subxaanau wa tacaala cid mugaalaba la samayn karta ma jirto weeye algaalibu calaa amri yaa loola jeedaa ilaahay subxaanahu wa tacaala cadiimu lmisaal weeye haddana ilaahay wuxuuri subxaanahu wa tacaala alxakiimu alliifal suuban weeye alle waxa uu sancaynaayo oo waxaa laga wadahaa yidhi yalacu shaya fii maxalli weeye shay walbo alle wuxuu dejinayaa booskiisa uu dejinayaa oo dulxikmati weeye waxaana noqonaysaa sidaan sheegnay shay fii maxalli weeye shay walba waxaa weeye meesha maxalka oo ku haboon ayuu ilaahay dejinayaa haddana alla wuxuu yihi huwa allow dhah ilaahay alladii allah weeye anzala dejiyey calayka korkaaga sayidka maxamedka ahow alkitaaba kitaabka qur-aankaa ku dejiyey ninu kitaabkaas waxaa ka mid ahow dha ilaahay aayaatun aayado ayaa ka mid a ah, aayadahaasoo muxkamaatun oo la sugay aayada waxa weeye deliilkoodu uu cad yahay hunna aayadahaas muxkamaadka ahow dha ilaahay umul kitaabi aslu kitaabi kitaabka asalkiisa weeye asalka kitaabka kitaabkakiisa oo loo ictimaadaayo axkaamta weeye wa ukharu kuwa kaleentoodne mutashaabihaatun kuwa isshabaha weeye oo alla subxaanahu watacaala ayagana uu dejiyey wa ukharu kuwa kaleentoodowna ilaahay aayado kale mutashaabihaatun waa kuwa isshabahow ilaahay macaanideeda lama garanaayo weeye waxaa ka mid a awaa'ilu suwar ayaa ka mid ah suuradaha awaa'ilkoodu hadda suuraddan waxaan ku bilaabnaa alflamin ta ayaa kamid ah. ah marka hadda ilaahay yeelitaankiisa oo qur-aanka maaragtay ah dhammaantiis uu ka yeelay muxkamna ilaahay waa sheegay oo waxau dhahay uxkimad aayaatu ayuu dhahay laakiin uxkimad aayaatidaas waxaa laga wadaa laysa fiihi cayrun ayaa laga wadaa haweeye marna ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanku inuu mutashaabih ayuu ku sheegay marka kitaaba mutashaabihan masaaniya taqshaciru minhu juluudu ladiina yakshoona rabbahum waa ku tegi doonaa markaas waxaa laga wadaa iyadana macneedaa layidhi waxaa weeye barkiisa barka kale wuxuu ku shabahaa xagga xusniga iyo xagga sidqigaa laga wadaa ee hadda mutashaabihan meeshaana iyo kuwaasu ismalaha weeye hadda waxaa weeye muxkamaadka meesha lagu sheegaayo iyo uxkumadaasna isma laha farqigaa udhexeeya mid walba se waxaa weeye maxalkeeda ayaan ugu tegi doonaa marka hadda ayadaan intaanan macnaheed u gelin waxaa la sheegay sab nusuulkeedu muu ahay baa layidhi nimanka hadda aanu kasoo waramaynay oo nasaara nasraanahay wafdigoodiyaa nabiga waxay ku dhaheenaa la yidhi calayhi salaatu wasalaam alasta taquulu ina ciisa ruuxullaahi wa kelimatuhu sabi maxamed la yidhaahdee inaad leediin ciisa waxa weeye waa ruuxullaahi ruuxu ilaahay waaye kelimadii ilaahay waaye sowmadahaysi markaasuu nabigu waxau dhahay nacam haa waan leeyahay markaase waxay yidhaha xasbunaa yidhahdeen bes waawe intaasaa nagu filan ay yidhahdeen macnaha waxay ka wadaan intaasaa nagu filan inuu yahay ibnullaahi uu yahay mar haddaa saasba leedahay ibnullaahi inuu yahay taasaa nagu filan markaasaa aayaddaanu soo degtaa layidhi macnahana waxaa laga wadaa layidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka waa dejiyey waxaa ka mida qur-aanka mid muxkama mid mutashaabiha ayaa ka mida oo waxa weeye mid iska cadoo aayad daliilkiisu iska cad yahay oo markaas mid ta'wiil aa u baahnayn iyo mid ta'wiil u baahanaa kamid ahaa leey marka marka leeyahay ruuxulaahi wa kelimatu waxay ka mid tahay mutashaabiha oo waxa weeye macaanideeda uusan garanaynin uusan fahmaynin ilaa qof ilaahay subxaanahu watacaala fahm iyo cilmi uu siiye maahe marka hadda waxa weeye ta'wiilku ila la u baahan yihin weeye oo hadda macnaha ruuxullaahi waxaa laga wadaa ruuxun min allahi yaa laga wadaa macnaha waxa weeye ilaahay ruux ilaahay xaggiisa ka ado macnaha nuurka ilaahay weeye wa markaasi wa waxa weeye waxaa laga wadaa waa maaragtay ilaahay ayaa markaasi u dhahay kun ahaw fa yakunu waa kelimatu kun fa yakunu weeye a ah, oo macnaha ilaahay yaa u dhahay kun markaas fakaana weeye marka waxaa laga wadaa waxa weeye nabiy llaahi ciise waa addoon oo min jumlati lcibaadi kamid a ah, addoomanka u kamid yahay weeye mayazahu llahu binubuwati warisaalati addoomanka caadigaana waxaa looga soocaa laleeyahay nabi nabi ciise risaalada iyo nabinimada ayaa looga soocay laakiin addoonnimada wuxuu kala mid yahay addoomanka ilaahay ee sidaa idinku sheegaysaan ma ahan markaasa aayaddan ilaahay subxaana wa tacaala saas ku caddaynaya marka alla wuxuu yidhi subxaana wa huwa alla aladii allah weeye anzala dejiyey calayka korkaaga alkitaaba kitaabka qur-aanka minhu waxaa ka mida ah kitaabkaasowdha ilaahay aayaatun ah, aayado aayadahaasoo muxkamaatun oo maaragtay yaa la sugay oo waxaa weeye waxaa laga wadaa daliilkooda uu cad yahay weeye hunna aayadahaas muxkamaadka hawdha ah ilaahay umul kitaabe kitaabka asalkiisa weeye oo axkaamta loo ictimaadaayo wa ukharu kuwo kaleentoonna alla waa dejiyey mutashaabihaatun oo isshabahaaya oo macaanideeda aan la fahmaynin kuwaasna ilaahay waa dejiyey marka waxaa weeye labadaas marka uu dejiyey mawqifka dadka ay ka kala istaagayaan ayaa ilaahay ka warramaya oo allah wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala fa aladiina kuwa fii quluubihim laabtooda zayqun iilashadu ay ahaatay fayatabicuuna waxay raacraacayaan maakii tashaabaha shabbaana oo minukaas ka mid ahowdha ilaahay waayna u raacraacayaan ibtiqaa'a alfidnati owdha ilaahay fidna dalabkeeda u raacraacayaan iyo waibtiqaa'a ta'wiilihi tacbiirkiisa dalabkiisa owdha ilaahay wamaa yaclamu ma ogsoona ilaahay ta'wiilukaas ta'wiilkiisa macnaha tafsiirkiisa ila allahu alla mooyaane waxdahu ilaahay keliya ayaa og marka casharkeenni waxa weeye waan bayaani doonaa aayaddaas intaas ayuu ku ogyahay wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu